سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الحمد لله أيها الأخوة والأخوات حديث كأن قربت sida aad maqasheen wuxuu ku saabsan yahay eh, asraar alxayaati azawjiya ama sirta nolosha guurka ama qoyska labada waa la dhihi karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka wuxuu ka abuuray hal naf naftaas ayuu ka abuuray nuskeedii kale ama qeybteedii kale oo iyada kabaysa yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladi khalaqakum min nafsi waaxida wa khalaqa minha zawjah isla naftaas ayuu alla subxaanahu wa tacaala ka abuuray qeybteedii kale dhigeedii kale wuxuu alla subxaanahu wa tacaala ka abuuray isla aadam calayhi salaam abulbashar ayuu ka abuuray xawaa oo xaaskiisi wabatha minhuma rijaala kahiira wanisaa intaa kadib ayuu alle subxaanahu wa tacaala ka abuuray dad aada u fara badan oo qabaa'il iyo shucuub noqday marka asal ahaan waa hal ruux asalku hal ruux rag iyo dumarku hal asal bay ka soo jeedaan saas darteed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy annisaau shaqaa'iq rijaal annisaau shaqaa'iq rijaal ragga walaalahood waaye isku meel bay kasoo baxeen isku xukun waaye wixii ay ku kala qaybsan yihiin oo axkaamtooda ah mooyaan laakiin sida guud ahaaneed iyo insaannimada iyo asalka khilqada waa isku mid <clears throat> saas darteed islaamka agtiisa waa dad hal unug hal meel ka soo wada baxay kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ahaatay xikmaddiisa maadaama uu u abuuray dumarka ragga si bani aadamkii uu dhulkan baaqi ugu ahaado tanaasul laysu dhalo loo tarmo xikmaddaasu waa waa mid midda labaadna waxa weeye inuu ninkan kelinimadii ka baxo oo wehelha ah. iyo meeluu ku dego walidalika alla subxaanahu wa tacaala markuu cilaynayo dumarka wuxuu u abuuray wuxuu u abuuray ragga waxaana loogu abuuray inay ku degaan ku nastaan ku xasilaan oo waxaa laga fahmaya inaad ku degtaan macnaha ninkii hadduu keligiis yahay ma degana hadduu keli yahay ma xasiloona istiqraar ma leh xag nafsi iyo xag guri midna ma haysto deganaan walidalika ilahi subxaana wa tacala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja khalaqa minha zawjaha khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha litaskunuu ilayha marka sakanku waa meesha lagu xaasilo oo lagu dego guryuhu maxay inoo yihin meel aan ku degno ku xasilno sooma adoo dhaxamaysan oo daalan baad banaan ka imanaysa gurigaagu muxuu ku yahay sakan yeah dalika ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wallahu jacala lakum min buyutikum sakana jacala lakum min buyutikum sakana sukuunku waa deganaan waa xasilooni ya waa raaxa marka dumarka alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray ragga wuxuuna ka cabiray oo ku tilmaamay inay yihiin meeshay ku nasan ku degi lahayen oo ku xasili lahaayeen walidalika ayaa halkaa laga fahmayey inuu ninku haddaanu haysan yani dhinaciisii kale waxbaa ka maqan weyn mana degana marka ninka doobka ah ama gabadha keligeeda ma degana saas maa oo ah. ragga dababkaa way yaqaanin ma degana guriga waa degan yahay lakin ma degana so saas ma ya saakaad guriga ka soo baxday galabtaa ku noqonaysa <laughs> ya oo guri waa meel raaxo lakin raaxa raaxa kaama maaha raaxa kamila maaha guri lagu nasan karo kulul udgoon nadiifa raashinkii yaallo raaxa leh ma tegaysid haddaad tahay soolane ama maxay eh, doob ama eh, maxaad tidhahdaan reer reer muqdisho waxay dhaha scablo <laughs> taliyani kelima taliyani ya scapula yani waxa waaye single meesha english ingiriisku yidhaahdaan ah, markaa saa iska tahay soolana iska tahay oo keliga ah tahay gurigu deganaan ma leh ya marka sida gurigu aanu deganaan ulahayn marka aan joogin ee reer joogin ayaa adigana noloshaadu aanay u deganayn macnawiyanna uma degana caatifiyan uma degana ya naf ahaan iyo qalbi ahaan ninka dhalinyarada ah uma na nasasho kuma jiro yani ma degana maxaa dhacay waxa weeye dee moralkiisii iyo caatifadiisii meeshii uu kusii dayn lahaa oo kabi lahayd oo buuxin lahayd baa ka maqan ya marka ma degana saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray in lagu dego lagu xasilo litaskunuu ilayha aayaadka ilaahay bay ka mid tahay abuuray dumar ah waa aayaadka calaamaad ilaahay subxaana wa tacaala lagu garto an khalaqa lakum min anfusikum feerta aadan inuu ilaahay idinka abuuray ya aswaajan litaskunuu ilayha si aad uga degtaan oo feerteenna ilaahay in looga abuuray si aynu ugu degno aayaadka iyo calaamaadka ilaahay bay ka mid tahay eh, oo adduunku hadduu keliya ahaan lahaa rag keliya yacni noloshiisu ma degenaateen mana macquul noqoteen ma tasawuri karnaan waxay noqon karto nolol wada rag ah oo aan aan dumar lahayn waxay noqon lahayd shido eh, shido weyn bay noqon marka nicmada ilaahay subxaana wa tacaala iyo aayaadkiisay ka mid tahay inuu idinka abuuray dumar taas waa qodob maadaama ay saas tahay marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray inay isku nastaan oo isku degaan sida iyadana uu ugu yahay ninku naxariis iyo dugaal iyo ammaan ammaan buuy iyadana waxay u tahay deganaan isna wuxuu yahay ammaan waxay ka baqayso isagaa gaashaanka u dhifanayo waxay maaragtay eh, noloshii isagaa u baxaya ah, isagaa u baxaya noloshii oo ilaahay subxaana watacaala markuu ka soo saaray aadam alayh salaam iyo xaaskiisii xawaa uu ka soo saaray jannada markay dembiga sameeyeen alla subxaanahu wa tacaala jannadan deg adiga xaaska ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra waanaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa meeshan meelaad ku daalayso niyo oo ah shaqo iyo adduun lagaa rabo maaha ko meel aad ku gaajoonayso ama ku qaawanaanaysana maaha oo ku labisanaanayso ilaahay subxaanahu watacaala markuu nasaxinay wuxuu ku yidhi jannada ayuu marka idinka saaray ina hada caduwun laka walizawjik falaa yukhrijanakumaa min aljannati fatashqaa falaa yukhrijannakuma min aljannati fatashqaa ada adaa rafaadaya haddaa jannada ka soo baxda iyado gurigeeda iska joogaysa xaafadeeda joogaysa ya adaa la rabaa qoriga inaad soo jebiso dhagaxa jebiso ooda qaado guriga oodo dhaxanti ka daba hosho raashinkii raadiso beertii fash orodo oo dhacdo oo raashinkii keento hadda wax walba ku bisil yihiin joog cagaha dhulka dhig haddaa jannada ka soo baxdaan falaa yukrijanakumaa labadiina waa soo wada baxaysaan lakin adaa adaa dhibtoonay <laughs> fatashqa ilahay ma dhihin labadiina waa dhibtoonaysaan may adaa dhibtoonay <laughs> leanna adaa lagaa rabaa hadho rash raashinkii adaa lagaa rabaa wuudkii adaa lagaa rabaa ya bahalihii iyo balaayadii iyo jirkii wixii cadow adaa lagaa rabaa inaad ka celiso ya adaa lagaa raba marka eh, eh, wuxuu u yahay haweenta ammaan buu u yahay waa gabaad waa xis ay gelayso walidaalika gabadho markay guursato ammaan bay dareemaysa waxay dareemaysaa ammaan isaguna muxuu dareemayaa deganaan iyo xasilooni xagna waa sukuun xagna waa ammaan waaya kaadaan kasoo tagno alla subxaanahu wa tacaala labada isu abuuray maadaama la abuuray markaa ay isguursanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhex dhigay laba arrin oo aada muhiim u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu labada nikaaxa sharciga ay isu qabto keliya dhex dhigay muxuu yahay arrinkaas isla aayaddaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة mawaddatan wa raxma ina fii dalika laaaayaatin liqowmin yatafakkaruun ilaahay wuxuu dhexdiina dhigay kalgacal iyo jacayl iyo naxariis dabacsanaan naxariis ayuu alla subxaanahu watacaala dhexdiina dhigay allah dhigay subxaanahu wa tacaala maaha cid kale jacala baynakum mawadatan waraxma mawadada iyo raxmadaasuna waa mushtarak labadiinna waa idin dhexaysa ya xaggeedana kalgacal iyo jacayl baa ka imaanaya xaggaaga kalgacal iyo jacayl baa ka imaanaya xaggaaga naxariis baa ka imaanaysa xaggeeda naxariis baa ka imaanaysa jacala baynakum laba tiir oo asaasaya marka ilaahay subxaana wa tacaala noloshoodii dhex dhigay oo ayan socon karin noloshu daa'imi karin la-aanteed alle subxaana wa tacaala baana bixiyey haddii la caasiyana alla qaadi kara marka haddii kalgacalkii ama jacaylkii ama naxariistii laga siibo guurka ama qoyska ama reerka isqaba ma jiri karo reerkaas ma jiri karo jacaylkii wuxuu yihi alimaam ibnu kathiir oo aayaddaas markuu fasiraya wuxuu leeyahay ninku laba shay buu u haystaa haweenta ay baaqi ugu noqotaa ama jacayl uu qabo ama naxariis u naxariisanayo sida ilmo ay u hayso ama xaas reer ay u hayso ama ugu naxariisanayo ama qaraabo ahaan ama waxyaalo kaleeto ugu naxariisanayo marka ima jacayl qalbigiisa kasoo baayo jecel yahay wa imaa naxariis labadaasubay baaqi ku noqota haddii naxariistiina la waayo jacaylna la waayo ma jiri karto noloshaas waa inay kala go'daa marka taasna waa tiirka ay ku taagan tahay marka insha allahu tacala waxaan jeclahay dhowr qodob inaan hadalka kusoo ururiyo si ay si aynu u fahamno oo sirta noloshan ku jirta guurka ay ku baaqi noqon karto oo ku baraari karto aynu isla eegno sida kitaabka iyo sunnada ay tahay taas waxa weeye horta tiirarka ay ku taagan tahay tiirarkaasna meelaha badan iyo tafaasiil badan anoo aan u gelin si aada u xifdisaan oo maskaxdiina iyo qalbigiina rag iyo dumarba ay ugu degto waxaan kusoo koobayaa afar qodob afar qodob oo asaasi oo kitaabka iyo sunnadu ay si wanaagsan u qeexeen afartaa qodob laba way ka dhexaysaa rag iyo dumar midna raggay khaas ku tahay amarkeedu midna dumarkay khaas ku tahay amarkeedu si ay u noqoto cadaalad wax badan baa ka farcamaya eh, afartaa arrimood waxaan isku dayaynaa wax yar inaan isdul taagno insha allahu tacaala tafaasiishooda amaa labada qodoba u horeeya ka dhexeeya waa labada hadda aan tilmaamay waa jacaylka ama kalgacalka almawadda waraxma iyo naxariista labaasoo u udhexeeya xaggeeda iyo xaggiisa haddaanay fahamsanayn arrintaas dhibaataa dhici karta hadho ragga midda khaaska kuwa ah, amarka gaarka ku ah oo ilaahay amray nebiguna alayh isalaatu salaam amray waxa weeye alcishratu bilmacruuf waa arrin amar mujmal ah oo taam ah oo buuxo ilahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna ha facasa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayra kaiira taas waa tacziya idin tahay raggiina saa ku nacdo marka lagu yidhaahdo macruuf kula dhaqan ha laakiin waxbaan ku nacay waxaa laga yaabaa waxyaala inaad nacdo ilahay khayr badan kuu geliyaa ilo taziya waa lagu sameynaya waa lagu sabri siinaya ya midinaha dumarkay ku wajahan tahay amar kale oo aanu guur ku socon karin sirtiisa haddaan la fahmi waxa weeye alطaacatu bilmacruuf ninkeeda inay adeecdo ninkeeda inay adeecdo ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay faالصaalixaatu qaanitaat xaafidaat lilgaybi bima xafid allah wاllaati takhaafuuna nushuuzahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna fain aطacnakum falaa tabquu calayhina sabiila in allaha kana caliya kabiira maqsuudka dhan aayadda markay ku socoto waxa waaye dumarka ammaanta ku dhacaysa saalixaad qaanitaad xaafidaat lilgayb ya waa saalixad ilaahaydna taqaan rasuulkeeda alayhi salaatu wasalaam taqaan daacadiisa ninkeeda taqaan daacada iyo ixtiraamka iyo qadarinta uu ku leeyahay ilahay hortiisa qaanitaad culimo badan waxay ku fasireen taa daa'icaad qunuudkuna macnihiisu wuu noqdaa marna waa cibaadada la ysu taago marna daacado macnahaasuu soo halkanna waxaa loola jeedaa daacada haddana aayadda gadaasheeda ayuu ilaahay subxana wa tacala kusii caddeeyey oo waxaa leeyihi haddaad ka baqdaan amar diido inay sameeyaan marka halkaasaad ka garanaysaa inay aayaddu ku socoto daacada hadday amar diidaan walaati takhaafuuna nushuuzahuna nushuusku waa maxay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 wa dunyaana walaal waxaan ku guda jirnay mawduuca aynu galabta u bixinay asraar alxayaati azawjiya waxaana soo tilmaanay inaan rabno afar qodob oo xayaatada zawjiga dhexdeeda ama guurka dhexdiisa ku jira oo labana mushtarak tahay laba arin labana ay tahay eh, kala khusayso ragga iyo dumarka <clears throat> taas oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu guurka tiirarka islaamka uu ku dhisan yahay ay tahay almawadda waraxma mawaddo kalgacal iyo jacayl iyo naxariis waase ku dhisan tahay waxa alle subxaanahu wa tacaala faray si guurkaasu uu u noqdo guur wanaagsan oo socda oo jira eh, ragga wuxuu faray alle subxaanahu wa tacaala ugu weyn inay macruuf kula dhaqmaan dumarkooda caashiruhuna bilmacruuf nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii marka khayryadaasuna waxa wey dhaqanka dhaqanka wanaagsan uu kula dhaqmayo weeye dumarkana wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u faray raggooda inay adeecaan oo wixii aan macsi ahayn ee macruuf ah daacad oo dhan sideedaba islaamka dadka la faray in la adeeco waalidiinta madaxda ninka xaaskiisa iyo maaragtay caruurtiisu adeecaan dhammaan waxay ku dhisan tahay bilmacruuf laa طaacata lmakluq fi macصiyaة اlkhaalq inama طaacatu bilmacruuf buy nabigu alayh الsalaatu wasalaam taac oo dhan wax kale maaha waa macruufka wixii ilaahay uu jideeyey baa lagu adeecayaa waxaan sharcigu jidayn ama sharciga kasoo horjeeda qofna laguma adeeco laakiin waa inuu yahay shayga aada hubtaa shayga aada daacadiisa diideysaa inuu sharciga ka mid yahay leanna kolalka qaarkood qofku inu iska dhaadhiciyaa dhici karta hawadiisa ama isaga rabitaankiisa inay sharciga tahay usaa diido sharcigana aanay kamid ahayn sharcigu waa kii daliil ku leh kitaabka iyo sunada intaa haddii aan kasoo gudubno waxaan jeclahay intaan afarta ah marka wax aanan taataaban horta ka hor guurka intaan la gelin laba inaan kala qaybiyo inta guurka ka horeysa iyo inta guurka ka dambeysa maa qabla zawaaj inaan horta wax kan idhaahno kelimad kan idhaahno waa maa bacda azawaaj afartan qodob waxay ku saabsan yihiin guurka dhexdiisa alxayaat zawjiya laakiin guurka ka hor maxaa loo baahan yahay taas eh, waxaan ka oranaya lakista iyo masaajida iyo dawladda islaamka ay markay jirto ama maamulka islaamka ay marka uu jiro meel inuu u sameeyo fan gaar dadka aan awoodi karin kharashka guurka inay iska bixiyaan waxaa waajib ku ah dawladda inay usameyso oo ay guuriso zamankii khulafadana way dhacday nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay halaaun xaqun cala allahi icaanatuh ilaahay baaba korkiisa iskaga dhiga waajib inuu kaalmeeyo sidee baan sharciga islaamka looga kaalmaynayn ama maamulka islaamka aan u kaalmaynayn qof ilaahay iskaga dhigay waajib inuu kaalmeeyo qofka doonaya inuu gursado oo naftiisa uu maaragtay eh, xaraan ka dhowro oo laakiin kharashka ku yaryahay ilahay subxana wa tacala inuu kaalmayo u kaalmaynaya buu yihi alla subana marka sharciga islaamka horta guurku waa arnaado weyn sababtoo ah wuxuu ka hortegaya eh, fawaaxishta zinada faafaysa cudurada faafaya dhaqangadoonka faafaya saynu ujeedno mujtamacaadka waxaas xalaalaystay sida mujtamacaadka qarbiga ama wastiga ama aan diinta lahayn waad ujeedaa meesha ay marayso ama meelaha ay gaartay markay alfawda aljinsiya markay noqotay oo guurkii aanu qiimo ka lahayn meesha ya sida guurkii looga tegay xaaraantii iyo faaxishadii inay u badatay ilaa ay halaagto ummadahaas oo cuduradoodii ay bataan oo balaayadeeda ay badato oo gabdhihii ay halaabaan oo millions and millions gabdho yaryaro yani toban jir sagaal jir ya mararka qaarkood waxayna odhanayaan halkan markay kula murmaayaan jaamacadaha iyo iskuullada idinkula murmayaan see loo guursanaa gabar yar oo labayo toban jirta his child gabar yar markaasaa waxaa cusbitaalada yaallaa maalin walba laga soo xaaqayo sagaal jir toban jir ko iyo toban jir labaiyo toban jir afar iyo toban jir saddex iyo toban jir yaa aan ku samey maalin walba laga soo xaaqayo saddex jeer afar jeer shan jeer toban jeer laga xaqa marka dhibkaasoo dhan waxaa keenay guurkii oo waddadiisii ay yar tahay waddadii kalena ay badatay waddada guurka markaa in la badiyo dadka lagu dhiirigeliyo dhallinyaradu ay guursadaan ayay shareecadooneena faraysaa si ay zinada iyo cudurada iyo maaragtay waxyaalaha xunxun ee jaraa-imtahay ka dhacaya dhibka badan looga kaaftoomo taas waa qodobka hore marka dhalinyaro hala guursado guurkana hala badiyo <clears throat> rag iyo dumarba gabdhuhuna guurka ha u fududeeyaan wiilasha soo doona iyaga iyo reerkooda ya iyaga iyo reerahooda aabayaasha iyo hooyooyinkuba ha fududeeyaan meherka ha yareeyaan ha khafiifiyaan takaaliifta la guursanayo dhalinyarada ha u fududeeyaan dhalinyaraduna ha soo dhaqaaqdo oo ha guursadaan guurka ha ku dhiiradaan iyoy biqi iyagaba abayaashood saasay ugu soo dhiiradeen oo lagu soo koriyay ya taas waa qabla azawaaj waa meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay ka joogto guurku wadadee loo marayaa wadada loo marayaa inay waddo sharciga tahay shareecadanu ma ogola in yani cilaaqo ama xiriir aan sharci ahayn uu dhex maro laba qof oo aan isqabin laba qof oo aan isqabin inay dhex marto xiriir badan xiriirka loo ogol yahay labada isdoonaya waxaa waaye ninku inuu gabadhii arki karo markii dareen ama damac uu ka galo inuu arko ma gurigeeda ama dad kale la socota ama xataa iyadoo aan ogeyn si kastaba ha noqoto uu arki karaa oo loo koliya inuu arko waxaa kale oo banaan inuu markaa la kulmi karo wax weydiin karo si uu yani wixii uu rabo caqligeeda ama cilmigeeda ama aqoonteeda ama waxeeda inuu wax ka weydiiyo gurigooda ugu yimaado laakiin waa inaanay keligood ahayn oo banaan isula bixin maaha inay keligood noqdaan waayo aamin lagama aha wixii dhici karaa iyadana sharafteedaa la dhowrayaa gabadha ya adiguna sidaas oo kale shaydaan inaanu eh, kugu kaxayn maxaa yeele nebigu alayh salatu salaam wuxuu leeyay maa khala rajulu biimraatin ila kana shaytaanu thaalithahu hadday isla keliyeystaan weliya gabar keligood shaydaan unbaa u dhexeeya markaa dhibaata ka dhexdhexaysa shaydaanku isku diraya marka waa inaanay dhalinyaradu eh, eh, keli ahaantaas aanay noqon waa inay noqotaa waddada uu ku arkaa waddo sharciya oo aan ikhtilaad lahayn keliga ah khalwa aan lahayn gurigooda ama ha ugu yimaado ama ku arko meel public ah waxa waa weydiin karaa fiirin karaa caqligeeda thaqaafadeeda garashadeeda wejigeeda waa arki karaa si uu yani dee maaragtay wixii usoo jiidaya uu ugu arko kadib haddii uu markaa go-aansado waxaa intaas ka e, e, ka sokeeya inuu dee marka horeba xog warsado hadduu guurdoon yahay uu xog raadiyo waani waxaa didan tahay muxuu doonaya gabar buu doonayaa diin leh qurux badan e, adigu waxaa kuu qoran maan mid walba nin walba waxbaa u qoran waa sifaad baa qoran dabcan qof walba specifications buu wataa gabadha laftigeedu waxay wadataa specifications ama tafaasiil bay wadataa iyaduna eh, lakin waa inay practical noqotaa waa inay practical noqotaa ya ma helaysid haddaad tiraahdo gabar yani waxaa maskaxdaad ku boqol kiiba boqol ya waxaad raadinaysaa inay diin leedahay qur-aanka taqaano thaqaafada taqaano luqadda taqaano yaa ama intaasoo luqo ayay taqaano waxaan kuu sheegaa xoolo leedahay ama reerkooda xoolo leeyahay ama ay ku kaalmayn karto haye maxaa kale inay qurux badan tahay waa dherarkeedu intaas yahay waa inaanay aada u buurneyn aada caato u ahayd haye miisaankeedu waa inaan lixdan kiilo ka badnayn konton kiilo ka badnayn toddobaatan waa inaanu dhaafin mise lixdan waxaa ku qoran specification gaara haye ayib adigana ma leedahay intaas specifications ya mise adigu waa gaaban tahay waa fool xun tahay faqiir baa tahay lacag ma haysato ma shaqayso <laughs> marka waa inaan aada loo noqon dream dream waa inaanay noqon oo waxaan practical ahayn ahayn ya nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tunkaxu lmar'atu liarbai lijamaliha lixasabiha limaaliha walidiiniha afar arrimood baa inta ugu badan ee dadku ku damcaan ma qurux xoolo eh, reerkay ka dhalatay reer wanaagsan ah iyo diinta diin bay leedahay waxyaalahaasna isku dardarsan kartaa qaarkood waxay noqon kartaa inay diin leedahay reer fiican ka dhalatay xoolana leedahay waa dhici kartaa inay qurux badan tahay diinna leedahayna waa mumkin xoolo inay ku darsato waa dhici kartaa qayb kaga darsato marka laakiin arrimahaas bay raggu ku damcaan saas darteed wuxuu le fadfar bidaati diini taribat yadak marka meesha ugu muhiimsan waa diinta waxyaalaha kale haddaad percentage mucayana hesho ya percentage ten percent oo xaggaa xoolaha aha twenty ama thirty percent oo qurux ah haddaa hesho waxaaga isku jacaburso waay marka ma helaysid hundred percent haddaa weligaa raadinayso saasun baa usoo taagnaanaysaa adoo afartan jira is arkaysaa weli waxba guursa khalaas trainka kaa tegay hadhowna shuruud ma degsan kartid leanno adiga afartan baa jirtay ama konton jir baa tahay you cannot put conditions conditions ma dejin karto afaham ya laakiin intaad dhalinyarada tahay maybe inay ku helbigarayn karto yani maaragtay dhalinyaronimadaada marka waa inaad practical ahata gabdhaha laftigooda waa inay practical ahdaan sidaas kale ya nabigu alayh salaatu wasalaam laba arrin buu ragga u xadiday guursanay ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu nabiga alay slat slaam fazawaju hadday idin raalli geliso ninka diintiisa iyo dhaqankiisa dabeecadiisa marka gabadhu waa inay cariful ahaataa waa inay aada u digtoonaataa labadaas arin bay ninka ka eegeysaa iyadiyo reerkooda waa labadii nabigu alayh salatu salaam uu sheegay haddii la khilaafana ilaa tafcaluhu takun fitnat fi lardi wa fasaadun kabiir haddii la khilaafo fasaad weyn baa ka dhalanaya dhibaato weyn baa dhalanaysa wax badan baana dhibaatada la hayaa markii la khilaafaya arrinkaas diinahu wa khuluqahu diintiisa iyo dabeecadiisa labadaas laga fiirina labada condition baa ugu muhiimsan ninka waxaa lagu dooranaya marka qurux mau sheegin nabiga caleyh isalaatu wasalaam maxaa yeele waskabaya hadduu in qurux badnayn lakiin nin raga u yahay shaqaysta ya aqoon leh diin leh waba waxba ma soo kordhinaysa badan ya dhinaca kale u ka kabaaya ujeeda marka gabadhana waxaa la rabaa inay iyadana practical ahaato oo iyadaba iyadoo maaragtay aan diin badan hayn aqoon badan lahayn maxaan kuu sheegaayay qurux badan aan lahayn hadday tirahdo waxaan rabaa wiil dheer oo cad oo quruxsan oo diin leh qur-aanka yaqaan oo luqooyin ku hadla yaqaan oo shaqeeya oo kada ah kada kada kada kada kada labaatan condition ay dejiso daban iyadana waxaa imanaysaa adigu malihid xaggee ka keenaysa marka waa inay ahaadaan dhalinyaradu yani qanaaco waa inay yeeshaan iyaga oo wax raadinaya sharcigana laasimaan waddadaasna waa in la maraayo aan la dusin oo boyfriend iyo girlfriend aya noqon qadiyadu is-shukaansi yani bila soconaya sanado soconaya wiilku gabadhaan la sheekaystaa waa ka baxaa midaan la sheekaystaa waa ka baxaa midaan la sheekaystaa waa ka baxaa saasoo kaleeto aad ma jeceshahay walaashaa in toban qof la sheekaystaan toban wiil la sheekaystaan ma jecl waad xanaaqaysa caroonaysa daad aragto see gabdhaha dadka ugu samaynaysa arrinkaas laa yumkin gabadha isu ogol iyadu in maaragtay ay noqoto Eh, test wax la test gareeyo oo hadalkeeda iyo maarata qosolkeeda iyo eh, muxuu ahay ay dhalinyaradu tijaabiyaan hmm? oo facebooka iyo maxaan ku sheegaa internetyada iyo chat roomska iyo meelaha lagu test garayo ay noqoto yani just for testing dhalinyaradu hadha way ka tegayaan ya waxay noqonaysaa eh, waa inaanay marka halkaa isdhigin iyaduna isaguna waa inaan u ogolaan sharaftiisa gabdhaha muslimaadka inuu saasoo kale u galo arrinkaasuna arrin sharciya maaha arrin la ogol yahayna maaha arrin saxana maaha waddo loo marana maaha mana keento jacayl ma keento jacaylka dhabtaayo waa marki uu yimaado gudaha la galo san oo jacala baynakum mawadatan waraxma markaasay naxariista iyo mawadadu imanaysa ama kan hore waa iska dhoodhoob waa la istusid waa istusid ya inaan markuu ku raacayo oo kuleeya nakeen makhaayadaan ehm, tegaynaa baarkaan teg soo cashaynaynaa meelahaan maraynaa ehm, maxaan ku sheegayay hadal la macaan waxaasoo dhan waxaa way tegayaan markii aad hadhow noloshii dhabta ahayd la tago mase ninkii ma laha wixii uu akrinayay aaw riwaayaadka uu akrinayay romeo julet uu akrinayay uu ahaa romeo ahaa iyadana waxay julet iska dhigaysay hadhowna markii gurigii la tago oo laisguursado wixii waa dhumaanaya waxay sugaysaa hadalladii macaanaa iyo wixii oran jiray mase waxa male shock bay qaadaysaa marka waa lagu kala tegaa meesha ya ah, marka beentaas yaan laysu sheegin beentaas yaan lagu dhaqan ya should be reality guurku inu ku dhisnaadaan rabaa sidq iyo reality ma jid <clears throat> eh, taasna waa inta ka horeysa iyo wadadeeda wadooyinka aynu eh, kaga dayanayno intimation ugu sameynayno ummadaha kale waa inaynaan qaadan marna wadaday saxda ahayd gabadha informationkeeda adiga uu dani kaa gashay ama aada maqashay wanaageeda raadi profilekeeda raadi soo hel haddaad doonto dumarka u dirso qaraabadaada u dirso halaguu soo ogaado information lagu keeno adiguna markaa hadhow markaa information ururso si practical ah ugu tag la hadal arag haddii ku cajabiso ahlan wasalan haddii kalena wadada ka mara warkaas soo macadda dhalinyaro ah. eh, haddii markaas aad hore usii soconayso de markaa reerkeedii baad markaa weydiisanaysaa adigoo ishuba in qofkan ku qancisay eh, doonaya guur iyo dhaqasho ka doonaya ayaad markaa reerkoodii u tegaysaa waalidiinteedii baad ka doonaysaa weligeedii baad ka doonaysaa weli la-aanna ma jirto gabar layska mehersado ama layska kaxaysto iyaduna ma aha inay ogolaato a marka gabdhuhuna waa inay arrinkaa ogaadaan ee ragguna waa inay arrimahaas ogaadaan inta haddaan kasoo gudubno waxaan usoo gudbaya guurkii waala waa dhacay alxamdulilah waa lays ogolaaday waa la iswaafaqay guurkiina waa dhacay saan sheegnay afar tiir baan soo sheegnay afartaa tiir waxaa weeye almawadda waraxma ilaahay subxaana wa tacala wajacala baynakum mawadatan waraxma gurigan mujarad caqdiga nikaaxa u dhaco ilaahay subxaana wa tacaala naxariistaas iyo wuxuu dhiga kalgacalkaas labada kelimadii ilaahay bay isku banaysteen sharcigii ilaahay bay isku banaysteen kitaabkii ilaahay bay isku banaysteen taas baa ilaahay subxaana wa tacaala naxariis iyo raxmad ilaahay subxana wa taala ugu soo dejinaya ko waxaa kaloo ilaahay faraya saaniri ragga inay kula dhaqmaan gabadhaas cusub ee ku soo gashay wacaashiruuhuna bilmacruuf macruuf kula dhaqma bu leeya alla subxana wa macruufkaas waxbaan ka tilmaami doonaa gabadhana waxaa leeyahay ninkaaga adeec fa in aطaacna kuna nabiguna alay slat slam wuxuu ley idaa salat ilmar'atu khamsahaa wasaamat shahrahaa waataacat baclahaa waxasanat farjahaa qiila lahaa udkhulii min ay abwaabi janati thamaniyati shit sideeda albaabaha jannada kii adoonta ka gal hadday salaadeedii tukatay bisheedii soontay ninkeedii adeecday ya jirkeediina xifdisay oo dhowrtay nafteedii ay dhowrtay oo ka dhowrtay wax sharaf dhac ku ah ninkeeda ama iyada ku ah oo dayacaya nafteedii cirdigeedii gelinaya shubha gelinaya ama xumaan gelinaya inay ka fogeyso ka dheerayso waay <clears throat> hadday intaa la timaado jannadii rabbigeed subxaana watacaala ayay gelaysa marka iyadana daaca ayaa laga rabaa bilmacruuf waaya mawadada waxaan niri waa kalgacalka waa jacaylka guurka marka inuu jacayl ku dhisan yahay baa loo baahay jacayl inuu ku dhisan yahay ayaa loo baahanya oo saasay culamada ku fasireen almawadda hiyo alxub waa jacayl maxaaskiisi inuu jeclaado Eh, iyaduna inay ninkeeda jeclaato jacaylkaasuna saa niri dhabta ah wuxuu imanayaa eh, markii nolosha cishro wanaagsan lagu wada dhaqmo oo lays adeeco laysu sabro markaas baa jacaylka dhabta ahi imanaya oo soconaya leanna waa inuu tiirar ku taagnaadaa waa inuu resources leeyahay meel uu ka quuto jacaylku waa inuu leeyahay biyo uu cabo oo uu yacni ku beermo waa inuu leeyahay biyaha uu ku beermayo oo ku korayana waxa weeye cishrada wanaagsan iyo is-adeecida iyo isbaqalka iyo kala dambeynta is ixtiraamidda isqadarinta weeye waxa jacaylka uu ku kordhaya kusii baraaraya ku xoogsanaya qawi ku noqonaya <clears throat> waxaa intaa soo raacda qodob saddexaad oo ah qodobka mashaakilka ka hor yimaada guurka marka saddex qaybood baynu qaybin karnaa guurka ka hor waa sheegnay guurka dhexdiisa oo dhaqanka arrimahaas afartaa tiir aan kasoo qaadayno iyo guurka mashaakilka ka yimaada iyadana sida loo xalinayo ila nolol dad dhaqmaayo weye laabudda ina mashaakil iska imaanayaan eh, mushkilooyin iyaga ka baxsan oo guur la-aanta ka dhashana way jiraan oo sharciga islaamka hadda markii lagu dhaqmi waayey ama aynu maaragtay eh, gabnay rag iyo dumarba waxaa batay cawaanis yani gabdhahan la guursan ee guur la-aanta way batay dhalinyarada aan guursanna way bateenoo doobabka ah arrinkaasuna arrin wanaagsan ma aha arrin saxana ma aha bulshada muslimka waa mushkilo waa problem arrinka labaad waxa weeye dhalinyaradii oo qaar badani guurkii ayaba usoo jeedinba marniy waxaan mas-uuliyadiisa mabar mashaakilkiisa iyo wareerkiisa haye bustaha banaanka lagu dhigayaaba lay wareer baa lagu sameynaya boolis baa lagugu yeerayaaba dhibaataa lagu samaynaya ya caruurtii waa counsilka lagaga yeeray maxkamad baa lagu soo dhigaya warqad maalin walba mama rabo guurka maba guursanay gadha walaalkiisa ya iyo gabdho badan oo iyaguna guurkii markaa ka aagan oo kasoo jeeda taasuna way ka dhalatay mashaakil ka dhalatay wey markaynu raaci weynay wadadiisi saxda ahayd kuna dhaqmi weynay <clears throat> waxaa kale oo ka dhashay mashaakil yani furiin badan furiinka badanina arrimahan ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay rasuulkiisana alay slat slam uu tilmaamay bay in badan ka dhalanaysa tiirarka uu ku taagan yahay guurka waa mawadadii iyo raxmadii cishradii iyo sabirkii oo aan jirin ayaa waxaa ka dhashay ama yaraaday ayaa waxaa ka dhashay furiin badan furriin badan waxaa kaloo ka dhashay sida mashaakilka aynu la noolnahay habeeniyo iyo maalinba waxaa ka dhashay hooyooyin keligooda oo caruurtii jiidaya ama aabayaal keligooda oo caruurtii jiidanaya iyadana bulshadeena waxyaala adugu fara badan bay noqotay oo dhibaato ah oo waxaas aad utaqaaneen single mother ama single father waxaa kaleeto oo eh, ku badan guryaha iyaguna burburaya iyo guryo eh, raran saaran yacni kulayl dul saaran ku dul fadhiya burkan volcano kul dul goormay qarxaysaa goormay maaragtay laleeyahay iyagana mashaakil ku jiro kulul oo la ishayo la isjiidanayo mashaakil lagu noolyahay isjiidjiidasho ku jira oo eh, rafaadsan <clears throat> marka dhibaatooyinkaasoo dhan iyo mushkilooyinkaasoo dhan waxay ka dhalanayaan arrimaha sharciga u dejiyay oo laga tallaabsado haddaan usoo noqdo marka eh, arrimahan kalgacalka iyo naxariista <clears throat> saan sheegnay eh, kelimada koowaad ama tiirka koowaad waa jacaylka oo labada isqaba ilaahay subxaanahu watacaala uu dhex dhigo kuna timaada yani xarigaas suxi qabtay iyo tacaamulka oo labada qodobo dambe ah iyo naxariis oo ah khaasatan xagga ragga oo ah inuu unaxariisto xaaskiisa naxariisna tujiyo naxariisna tusiyo muujiyo waxaan hadalkiigu badinayaa lagama wada gaari karo wax walba muxaadaradan kuma soo koobi karno laakiin labada qodob oo kale oo mid walba waajibkiisa ah ragga waxaa ilaahay faray wacaashiruuhuna bilmacruuf si aad u heshaan dumarkan gabadhahana waxaa ilaahay faray daaca daaca markaan xuquuqaha kaleeto ka soo tagno waxyaalaha maaragtay macruufka soo gelaya xagga raggan ku horumaraya ilahay wuxuu leeyahay wacaashiruuhuna bilmacruuf kelimadaa sirteeda ina aada u fahamno ragguna aada u fahmaan si guurkaana ama guurkooda uu noqdo guur waara oo socda oo nabadgala burbur ka nabadgala burbur ka nabadgala ilaahayna subxaana watacaala raalli kaga noqdo awalan horta waa amar ilaahay oo u fulinayo yaa ku yidhi adiga wacaashiruuhuna bilmacruuf macruuf kula dhaqan gabadhan yaa ku yidhi rabbi subxaana wa tacaala haddaad kula dhaqanto marka amarka ilahay haddaad fuliso maxaad helaysaa ajar baad helaysaa marka horta waa inaad xisaabsato ajar waa inaad xisaab markaad macruuf kula dhaqmayso o aad hagaajinayso waa inaad ajar ilaahay agtiisa ka xisaabsata waad ogaataa inuu yahay arrin ilahay ku faray alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyay walahuna mithlu ladii calayhina bilmacruufi walirijaali calayhina daraja ya ikhwaani waxaad akrisaan suurat albaqara laga soo bilaabo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa-u faina allaha gafuru raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicu caliim wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru ila akhiri aayaat ilahay subxana wa tacala halkaa wuxuu isdaba dhigay fasl kaamil ah oo ka sheekeynaysa qoyska ninka iyo xaaskiisa waxay dhexyaan waxay ku dhaqmayaan laba arrin oo ragga xaggooda ku beegan waa inay raggu aada xusuustaan aayadahaasna suurat albaqara hadii aad dib ugu noqotaan aada arkaysaan in aada ay aayaduhu u adkaynayaan midda koowaad waxa waaye macruufka iyo ixsaanka oo amar walba ku callaqan haddii la wada joogo haddii la wada dhaqmayo haddii la kala tago laysfuro haddii aan laysfurin ya haddii la heshiin kari waayo kullu waxaa ilaahay subxana wa tacaala ku lamaaninayaa macruuf iyo ixsaan labada kelmadood aawey ragga macruuf iyo ixsaanka aawey maalin walba waxaa ku imaanaysa ashtakooyin casharaadka badan dad awlaad isu leh oo maxkamadaha isjiidanaya caruurtiibuu igu diray wuxuu yiri ku furi maayo weliga cirka soo taabo laba sano ima ima ima masruufin hadalkiisa maanan maqlin caruurtiisa xaaskiisa ma soo eegin ashtakooyin ciiddaa ka badan oo noocaas oo kale ganamasaad ilaahay subxaana wa tacaala labadaas kelmadood bal dib u firiya aad bay ugu soo noonoqonaysa oo ah macruuf iyo ixsaan waxaa ka mid ah hayaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun bixsaan labada isqaba war laba arrin baa kula gudboon inaad ku hayso gabadhan macruuf ku dhaqdo waa caashiruhuna bilmacruuf waa amarkii oo aanay ahayn tasriixu bixsaan waa labo aayaadka aan hadaayo ku bilaabanay muxaadarada nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu la hadlayay xaasaskiis lagu soo dejiyey waay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajik dumarkii nabiga alay sl ayaa waxay ka codsadeen xoolo iyo guryo iyo adduun iyo dahab iyo waxbay weydiisteen waxaa la yidhi waxaas nabiga alay sla kala doorta labo ilaahay rasuulkiisa iyo aakhiro inaad doorataan maya adduunyo inaad doorataan laydin siiyo adduunyo nabiguna alay sl slam idin furo marka mxuu maxaa lagu yidhi nabig alay slam yaa ayuha nabi qul liazwaajika qul liawa ku dheh dumarkaaga in kuntuna turidna alxayaata adunya wa ziinataha adduunyada ziinadeed ad doonaysaan nabiga alay sl slam addunya iyo ziinadeed ma doonay fatacaalayna kaalay umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiila qurux badan waa sagootis qurux badan baa laydin sagootinayaa waa dumar la furaayo waa dumar la furaayo laakiin maxaa lagu furaya sagootis wanaagsan oo qurux badan baa lagu furaya wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran caiima waay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leey labada hadii ay kala tagaan kelimada labaad oo aada ugu soo noqnoqota waxa weeye xuduuda ilaahay guurka meelaha uu ilaahay subxaana wa tacaala ragga farayo amarka uu farayo ama furiinka ama dhaqanka waxaa ilaahay subxaana wa tacala kusoo arooriya xuduuda ilaahay ilaaliya xuduudda ilaahay ha gudbinina laas kelmadood ad bay ugu soo noqnoqonaya suuratu talaaq tag suurat albaqara tag suurat nisa tag kullu waxaad arkaysaa ku lamaantahay la socda ixsaan macruuf xuduudda ilaahay ilaaliya raggayna ku socotaa hadday dabcaan labada haweeneyda labada dalqo lagu furay ama saddexda dalqo lagu furay ee haddana ninkii nin kale intay soo guursatay doonaysa inay mar kale wada dhaqmaan ilahi subxana wa taala wuxuu leya hadday doonayaan xuduud xuduuddii ilaahay ilaaliyaan ya xuduuddii ilaahay eh, ilaaliyaan falaa junaaha calayhima an yataraajac in danna an yuqiima xuduud allah وtilka xduud الlahi yubayinuha lqowmi yaclamuun haddii la kala tago oo laguba kala dhaqaaqo oo dalqadii saddexaadi dhacdo baa-in ay noqoto fain طalqha falaa taxilu lahu min bacdu xata tankixa zawja غayra waxaa ka mid ah in la isu tanaasulo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy haddii xataa aada kala tagtaan oo la kala ya waxyaalaha qaarkood inaad cafisaan ah. iyadu ay wax cafiso meherkeedi waa cafin kartaa weligeedu waa cafin karaa ah. aw yacfu aladii biyadihi cuqdat nikax waan tacfuu aqrabu litaqwa walaa tansaw lfadla baynakum uu ilahi subxana wataala waa laba qof oo kala tegay ogowya laba qof oo kala dhaqaaqay waa isfuray markaasuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waan tacfuu aqrabu litaqwa inaad cafidaan ayaa taqwada u dhow walaa tansaw lfadla baynakum fadliga dhexdiina ha ilaawinina macaanidaas dadka way ka maqan tahay dagaal unbaa xarb naato iyo warso baa la kala noqonaya markii la isdiriro ama xoogaa la isku qabto laba qofoo weligood aan wada dhaqmin weligood aan is arag weligood aan wanaag dhex marin yani eh, gabar baa ila soo hadashay waxay tidhi ninkaygii shan carruuraan isu dhalnay waana kala tagnay haye de hala kala tago ma xumaa haddii uu sababi timi problema waa waa dhici kartaa inay labada qof kala tagaan laakiin awa macruufki hadday hadday labada qof kala tagaan ma dhamaaday macruufka mayma dhamaan macruufkama dhamaan waxaa dhammaaday xarigii nikaax ahaa oo labadan qof isu hayay ma dhamaaday ee xuquuqda isku ahay laakiin macruufkii iyo fadligii iyo wanaaggii dhexooda allah inuu dhamaado inuu go-ona maa khaasatan haddii ay ilmo dhex yaaleen khaasatan haddii ilmo dhex yaaleen ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahy wlwal aayaadka suurat albaqara wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kamilayni liman araada an yutima aradaaca wclى lmawluudi lahu risquhuna wakiswatuhuna bilmacruuf laa tukalafu nafsu ila wuscaha laa tudaara waalidat biwaladiha walaa mawluudu lahu biwaladih wclى lwaariثi mil dalik fain araada fisaala can taraadi minhuma watashaawurin falaa junaxa caleyh yaa waaye labada uu leeyahay ilahay subxana wa cunugee cunuga dil raba ama naaska in laga gooyo ama arrinkiisa in laga in laga la fiiriyo ya hadday ku heshiiyaan ama ka shawraan wax dhibi ma leh buu leeyay ilahay subxana wa taala yaa way labada shawraay hooyadii aabihii soo maha labadan marka ilmihii kala kala jiidanaya oo dagaalka isku iclaanaya markaa gabadhaa waxay ku tiri ilaa waagan kala tagnay shan sano mana wada hadalno maxkamad unbaa maaragtay markay noo noo yeerto maxkamad gaalaad noo yeerto yunba halkaa nin walba isku arkaa isaguna carruurtu diraa iyadana carruurtay diraysa markaasay waxay ka cabanaysaa caruurtii waxay igu noqdeen caasi aabahood waa soo waa igu dirayaa dhibaatooyin baana dhex yaal markaas walaali haddii ay idinku aada khilaafteen sharcigii macruufkii aada goyseen xuduuddii aada tallaabteen sideeba dhibkan u iman waaya dhibkan waa imanaya marka cishrada wanaagsan oo ragga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu farayo waa inay xusuustaan inay iyaga maslaxa u tahay gurigan iyo gabadhan hadduu doono iyo inuu ku raaxaysto oo ay u joogto waa inuu yani ugu raaxaystaa waa inuu cishro wanaagsan kula noolado cishradaas waxaa ka mid a ah kelimada wanaagsan waxaa ka mid a ah naxariista iyo dabacsanaanta waxaa ka mid a ah cishradaa wanaagsan rifqiga ragga laga rabo dhimrinta iyo degnaanta dumarka waa qawaariir nabiga alay sala slam wuxuu ku sheegay rifqan bilqawaariir qawaariir ya maxaa waaya muraayadaha maxaa qawaariir qaruuradaha maxay qaruurada waa jabaysaa markii dhulka haddaa saa ugu turto wax yar waa jabaysaa idinku dhagaxyaal baa tihiin lakin iyagoo quraarado idinka laydinkuma sheegin qaruurada laydinkuma sheegin ma ujeedaa laakin iyaga waa qawaariikh marka qaruuradaha isku garaacin oo ha tartiib ayar akhi rifqan bilqawaariir ko rifqiga kamid a dhimrinta xataa haddaa wax farayso ama had xataa ku caraysan tahay waxna waa dhimrin si tartiiba yani ha ahaato waxaa la rabaa oo ka mid a cishradaas wanaagsan waxaa ka mid a sabirka dulqaadka ka mid ya in indhaha laga daboosho waxyaalaha ay samaynaysaa ka mid a qaar ka mid isha aad ka daboolato qadulbasr ceebaheeda gaabiskeeda ya marka ama masalan haddii ayan hawlaheedii si fiican uga soo bixin oo gurigii uu iska waswasakaysan yahay waxaa laga yaabaa shaqo inaad ka timaado oo mase raashinkii ma karsanaa qadadii ma bisla guriga nadiif maaha sariirtii ma gugulana caruurtii waa isdhex yaacsan yihiin umuurta waa meesha isku waa wasakaysan yahay gurigiio kab xaggay taalasan tahay caruurta maradoodii mid xaggay daasan tahay dhaibar xagguu daadsan yahay waxyaala xagga isdhex daasan dulqaadasho xoogaa loo baahanya yani iyo inaka laabad waxaa laga yaabaa siyaabo kaleeto inay gabadhu ku fiicnaato waxaa la rabaa yani cishrada wanaagsan waxaa ka mid a annafaqa nafaqada shay asaasi ah shay asaasi waajiba raggu ay leeyihin waxyaalaha ugu badan ee nolosheena ra'san calaa caqab u bedelayna kow bay ka tahay muxaadaro gaaray u baahan tahay inaan uga hadalno arrinka ah nafaqada oo loo daayey eh, dawladaha loo tegay maraykan ama yurub ama canada ama maxaan ku sheegaya yurub ama meelaha kale la yidhi cayr bay qaadanaysaa maxaa aniga iga rabtaa caruurteedii iyadaba dawladdaa lacag siisee dawladda ingiriiska lagala xisaabtamaya caruurtan iyo gabdhaha gabadha gabadhan so adaa lagala xisaabtamaya yom alqiyama adaa lagala xisaabtamaya adaa la rabaa inaad xamaasho adaa la rabaa inaad socoto adaa la rabaa inaad usoo shaqayso haddii kale ma weydiisan kartid hadhow inay ku adeeco waxay noqonaysaa logically ku adeec cidda wax siisay adeecaysa <laughs> ya cidda wax siisa cidda wax siisana nolosheeda sheebgaraynaysa wuxuu leeyahay gabadhii waxaa rabaa halka inaad ka kaxeeyo waa i diidan tahay hay ma maxaa ku diidan tahay maxaa dhacay lacag bay sugaysaa halkan jeeg usoo socday sugaysa agay ku aadaysa ku raacaysa <laughs> ah, toban sana maadan masruufin adiga maadan masruuf shilin maadan tahay jeegag baa usocda iyo lacag iyo adduun xagee uga tagtaa oo kaaga tag ku raacda ya gooraad adiga adduun hallaysay adduun baabi'isay ayaad waxaad leedahay maxaa maaragtay ya bacda kharaab maalta sax maaha sax maaha xataa dadkan aada arkaysaan la nooshihiin ee subaxdii maaragtay meelaha buuxiyey tareenada buuxiyey jidadka buuxiyey ordaya wada jarmaadaya innaga dadkeeni in badan waxay u barteen inuu yahay jarmaade inuu yahay socon inuu yahay shaqo raadin ya inuu yahay shaqayn inuu iska qaato waxaa la yidhaahdo maxaa idinku aad ku magacowdaan ceyrta kuwa ordaya yaa kuusoo shaqeeya adiga taxiskoodaad qaadataa lacagtooda canshuurtooda cunto ugumay talagelin arrinkaa ugumay talagelin noloshooda waxay ugu talagaleen dadkooda ducafada ah dadkooda shaqayn dadkooda maaratay shaqada ka meermeera ama shaqo waayah muddo mucayana dadkooda ducafada ah ya dadkooda liita bay nidaamkan u degsadeen inana waxaynu ka dhiganay haniimo la helay maasha allah <laughs> wareer dhawaansha waa ka dhacatay maxaa ka dhacday waxaa lagu siinayaa bishii kun geni baa lagu siinayaa carruurta iyo xaaska iyo ilmaha iyo waha isku darto adiguna maxaa shaqadaadu tahay adigu makhaayadaan fadhiistaayo halkaasaan ka shaqeeya ama waxa waaye soomaaliyaan aada aggan kasoo agga xaggan hawlaha kasoo wadaa xisbiyada oday maqan intaasoo bilowd reerkiisi iyo xaaskiisi waxbaan ka oogay muxuu ku maqan yahay yaa uga tegay yaa yaa masruuf yaa ka shaqeeya ma yaqaan cidduu uga tegay ku dad baa uga tegay hadhowna wuxuu ku leeyahay <laughs> reer baa iga kharimay islaam baanu diray waa kala tagnay dhibaataa dhacday arrinkaasu waa arrin u baahan muxaadaraad gaar u ah laakiin waan tilmaami hadda waa un tilmaan waxyaalaha maqaabilka u ah inay gabadhu ku adeecdo waxaa kamid ah nafaqada masruufka adigu inaad jeeb inaad masruufto reerkaygaana masruuf wixii emergency yimaada waa meesheeda caafimaad kada waxyaala emergency a xaq u leedahay qanuun ahaan waa meesha reerkaaga in adigu masruufto ilahi subxana wa tacala wuxuu leey rijaal qawaamuuna cala الnisaءi bima fadala allahu bacdahum calى bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim meher bixiyeen waxay nafaqo bixiyeen ayay ku mutaysteen in la adeeco taanay bixin macnaheedu waxa weeye maxaa lagu adeecaa waxaa kamid ah nafaqada iyo sakhaaga iyo deeqsinimada ya cishrada wanaagsanay ka mid tahay deeqsinimada ya dumarku ma jecla bakhaylka ma jecla ogaada ha haddaa si kasta nin maaragtay maasha allah diin leh waa aragtay wanaagsan laakiin shilinka iyo qirshiga maanta o dhan la xisaabtamaya gabadh ya te isku ha aadeen labaatan bawndi baa qaaday imisa maxaad soo gaday shaah caano sonkor bariis maxaa soo haray lix iyo toban bawndi iyo point seventy five aaway saddexdii bandi iyo iyo labadii iyo labaatankii oo soo haray xaggee aadeen haye korontada intaasaa qaadatay reerkii intaasaa u dirtay yaa ku yiri intaas yaa ku yiri waxaas maa xageen ka keenaynaa ka samaynayna adduunka eh, dumarku ma jecla haddii akrinasaan akriya xadiiska umuzac oo dheer oo ku yaala eh, rifqiga mucaashara bilmacruufay ka mid tahay ah, xagga mucaasharada bilmacruufka waxa ugu muhiimsan yaa ikhwaani waa hadalka iyo macaamilka iyo xagga gogosha dhinacaasna yaan lagaa soo geli yacni masalan rag waxaad arkaysaa maasha allah mutadayina nin fiican weeye gabadha waxba kama sheeganayso gabadhi waa soo taagan waxay leedahay waa inuu ifuraa hay furo miiska ha soo saaro furiinkay maxaa dhacay ma u adkaysan karo ma yeeli karo mashaakil wey hadhow markaa hoos usii dedegno hoos usii baarbaarno baarbaarno maxaa arkaynaa nafaqada kama jirto cabasha nafaqada kama jirto xamar kama jiro dil kama jiro gogoshii baa laysku maandhaafsanyay inay cadaysana ma rabto marka eh, kollay idinma yani dhinacaas thaqaafadeeda ama <laughs> literaturkeedu idinkama maqana eh, laakiin eh, dad badana waxaa jira badaawadoodii hore qaba nin iyo xaaskiisan kala dhexgalnay marka gabadha waxay leedahay ilaa ilaa hallayf war war maanta dhan wacdi maar gala adduun baan anagana meelo kale iyo baan maanta dhan aad aadaynaa markii dambe qadiyadii fahmi kari weyne meela u saarno garan weynay ninkiibaa waxaan niri balkaale adiga bal nin noo waran see waxu jiraan haye isagaan wara waraysanay xoogaa weligow gabadha eh, eh, maxaa see ula hadashaa see u maaragtay dhaqankiinu see yahay dhaqankiinu see yahay maxaa dhacay dhaqan waxaas ma wax la isweydiiyaa war haddee mushkiladaada in lagula xaliyaa rabtaaye mushkilada haddaa rabto inaan kula xalino noo waran si fiican wax noogu sheeg markaas waa gabadha werigaa matin waa ku jeclahay i love you fiican tahay macaanay ma ku tiri idinkaaba kibrinaya buu yihi naagta waadayo meesha laydinka rabay inaad wax hagaajisaan waxaan ba idin jeedaa inaad kibrinaysaan kibir iyo waxaad hoosantaagba ku abuuray war magacaa jiriye ma joogtid dhulkii aad joogi jirtid ya gabadhan waxay dhex degan tahay dad waxay dhex degan tahay dumar bay dhex degan tahay dad bay la sheekaysataa ummado kale aragtay adduun kale aragtay adiguna waxaad rabtaa gabadhii joogtay inaad ku maamusho ya berigaad joogteen meel heblaaya ya marka cishrada waxay ka mid tahay fiican waxaa kale oo ka mid a gabar waxaa jirta keligeed ninkeedii waxay u kala qusteen inaanu cadaynayn si fiican u cadaynayn yani way karahsatay arrinkii uu ka hor yimi himadii oo dhan baa xataa ka lumaysa qofka isagana waxaa laga yaabaa inay si ugu sheegtana ma taqaano oo waxay ka baqaysaa inuu maaragtay dareen xun uu galo xoogaa ceebihiina aan idiin sheeg sheegaya raggiina ogaaday qaarka meelaha la idinka soo geli karo dhibaatooyinka dhaca marka way soo taagan tahay gabadhi marka dad waa jiraan xataa yani maaragtay eh, eh, eh, caafimaad ahaan xataa way jiraan dad afkooda abkhira ay kasoo baxdo hawo ama mucayana lakin waxyaala badan oo lagula tacaalaa jira soo garan caday baa jira nabiga alay slat awal ma kana yabda fi beytihi maxay tiri caaisha kana yabdau bisiwak bay tiri nabigu alayh salaatu wasalaam markaa waxa weeye culimo badan ay ku fasireen dee xaaskiisii wuu dhunkanayaa xaaskiisii wuu kaaga dhawaanaya inay ka infariirto ma ya naga infariiro oo masalan qaarkood waxa waaye xataa dhinacaas aan sheegayno wuxuu doonayaa gabadha inay bukuursan tahay oo yani udgoon tahay oo eh, qolku u maasha allah meesha ugu dameeya isaguna wuxuu kala soo baxayaa dhididkiisi uu shaqada kala yimi iyo dharkiisi uu kala yimi iyo alaabtiisi uu kala yimi buu wuxuu rabaa suu u ordaayo inuu maaragtay maaragtay wax sameeyo ama hawl qabto hada ayra mustasaab ishra maaha saxa maaha cabdullaahi ibni cumar wuxuu ohan jiray sidaan aniga xaaskayga u jeclahay inay isugu kay dhisto ayaan aniguna isugu dhisaya ayaan aniguna isugu dhisaya waa dhinacyada ka ka soo waxaa ka kamid a ah, yani kelimada wanaagsan kelimada wanaagsani waxa ay ku leedahay insaanka suldaan bay ku dhahda yani had iyo jeer waxaan idhaahdaa gabadhan xaaskan aada qabto waxaad ka soo qaadaa gabdhahaaga yaryar oo adiga aada koriso oo aada soo kolkolin jirtid gabadhaada yar hadda markaad iskuulka geynayso see yeeshaa ya markaad kaxaynayso markay carooto maxaad ku samaysaa ma dishaa ma garaacda ya maya inaad nacnac siiso aabba maxaa see wax u jiraan maxaa maaragtay inaad maaragtay madaxa u salaaxdo aada dhunkato aad maaragtay gabadhi sasabto ya waxa wey de kale iska oynaysaa markiiba soo ma wiilka waxaa laga yaaba su yirahdo lakin iyado inay yani maaragtay wax yar dareena ee uu galo xaaskan aada qabtaa waa inantii yaraydo weynaatay bas wax kale maha simbaly ka soo qaadinta sasabaadii bay u baahan tahay hadalkii macaanay u baahan tahay nacnaciyay u baahan tahay shocolates ma soo gadaa sometimes guriga markaa banaan ka timaado wuxun waa inaa keentaa ya xabad yaroo cadar oo two bounds ah uh, yani chocolates yar ice cream so waxaa oranaysaa sidii ninkii hadda u yira adaaba maaragtay hage umuurtaba adaa hadlaynaya wadaad i dont mean that maaha laakin waxaan idin kala jeedaa firi nabiga alayh salatu salaam caaisha waxay leedahay gabdhaha yaryar waxaa magaalada xaafadda jooga uu usoo diri jiray orday caaisho lasoo cayaara maxaa wuxuu og yahay qof yar inay tahay da inay u baahan tahay lahwigaas ya xabashidii markay ku ciyaarayeen oo warmaha iyo seefaha masaajidka agtiisa ku ciyaarayeen ku boodboodayeen wuxuu yihi ma rabtaa inaad daawato markaasay tiri ha kaaleen daawa markaasuu garabkiisa soo istaajiyey korkiisa soo istaajiy garabkiisay kusoo kusoo tiirsatay markaasay soo istaajiyey iridda ayuu iskula cariirin jiray kolalka qaarkood yani waay ta iridda isku cariirin jiray iridda ay ka baxayan nabiga alay sala slam ka baxayo caaishana ka baxaysa iridda laisku cariirinayo iriix iyo ankuriixo yani waa cishra hada hiy alcishra hada huwa sir ya akhwaat sirta taas waa ishee niman yar qadiya aan meel fog jirin baa mararka qaarkood meel weyn geynaysaan war dumarkan waa gabdhihiini yaryaraa oo aad soo koriseen ya gabdhihiini yaryaraa aad soo koriseen kale maa waa weynaadeen waa da weynaadeen keliya bas waxaa laydinka rabaa marka fasabaad hadal macaan Eh, maxaan kuu sheegaa cuntada markay kariso kelimada wanaagsani waxay geysaa wax badan bay samey moralkee dhistaa ya rag waxaa jira marka cashada u keento ama wax soo kariso waxaa dhici karta inayan ahayn qof aada yani ugu fiican eh, weli cuntada khaasatan gabdhahan yar yaroo hadda soo baxay yani aada kuukinka iyo uma yaqaan gabar maraykana baa nin isguursanaya markaasay waxay tiri okay okay waa heshiiyeen markaas markay wax walba ku heshiiyeen bay tii do you know how to cook markaasuu yidhi maya how we can live seen u noolaanaynaa bay tiri marka haddaan adigana karin oqon anna ana wax karin oqon se isu imaan yani waa dhibaato jirta inaa gabdhaha yani maaragtay inkastoo eh, eh, eh, hooyada looga baahan ya inay gabadheeda sii tababarto si fiican u sii taba oo ay ka dhigto qof guri gaari ah oo guriga eh, gaari ah oo guriga qaban karta laakiin haddayba dhacdo waxbay kuusoo malooqeysay oo baradho iyo waxbay isku soo qastay adduun bay kuusoo keentay cusbadii baa ku badan bisbaaskii baa ku batay waxbaa kala dhiman waa laguu soo dhigay markaa malgacadda saas tiri <laughs> dhuunta lama mari karo marka naga qaado waa kan maxay yihin waxaa samaysa ya waaas waay taabanaysa laabta fiiri nabiga caleyh isalaatu wasalaam waxaa leeyahy maa caaba طacaaman qad weligiis raashin ma ceebayn ma dhihin cusbadaa ku badan ama ku yar xitaa ma dhihin weligiis ya haddii uu cajamiyo uu cuni haddii kaletana tartiib unbu u dhaafi bis tartiib aayar waa dheregsanahay cuni karo mushkilada waa dhamaatay lan korarka qaarkood mushkilada waxay ka bilaabanaysaa waxaan aragnay sometimes guri dhan iska deganaa oo mushkiladiisa jikada ay ka bilaabtay ya jikada ay ka bilaabtay mushkiladiisa saxan bay ka bilaabatay waxoogaa beriis ama waxoogaa sanuunad ama waxyaalasaas ninka raggaa waxaa loo baahaya inaan arrimahaas aada uga digtoonaado waxaasoo dhamay cishrada ya ikhwaani ma soo koobi karo laakiin waa inuu itqaaniya waxay ku jirtaa sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam ayaad ka helaysaa waxaasoo dhan hal ahri bukhaari ah muslim ah raadi funuunta qaabka loola dhaqmo cishrada wanaagsan hadi kullahaa cishra way haddaan usoo noqdo gabdhaha daaca laga rabaa arrinka ugu weyn oo guurka ku taagan yahay ninkuna uu ku joogi karo gabar yahay gabadha wayna ogaataa she has to know that tiirka koowaad ee xagga dumarka gabadha laga rabo si guurkaasi u baaqi noqdo waxa waaye daacada waay daacadaas marka wax badanaa ka farcamaayo gabadha ha ogaato ko horta ninkeeda inay muwaafaqo u leedahay muwaafaqo hawadiisa waafaq ra'yigiisa isku day inaad waafaqdo ka hor dhacdo bani aadamku sidiisa wuxuu ku abuuran yahay cidda waafaqda buu jecel yahay soo ma ya wax kastuu ka heli karaa qofkii waafaqa qofka mucaaradada ku sameeyana ya opposition waa lasku madaxaa la isku dhifanaya okay maaha macnaheedu inaan ra'yiga cardin karin laakin waxaa la rabaa xataa ra'yigaaga markaa rabto inaad u sheegto gabaray yani si indirect ah siyaaba fudud si yani card presentation fiican soo cardi yaa markaa soo cardinayso ka dhigin inaad isaga mukhaalafaynayso oo ka hor imaanayso ninka ma aqbalaya arrinkaas ko arrinka labaad waxa waaye gurigaagun kharibaysaa mushkiladana hadhow wareer bay noqonaysaa ninki waxaad leedahay gabar waxay ugu tiri ninkii halkaanuu fadhiyaa maba hadlaayaba haye laa khayr walaa shar midna kugu darsan maayo <laughs> marka waxaan ku iri dee wuu isxiray qof waa isxiray furayaashii sidii loo furi lahaa ma hesha you have to get the key miftaaxi waa inaa heshaa ninkan waa isxiray waa isqaflay ya marka waxbu kollay isla xiray waa inaad ogaataa wuxuu isla xiray marka kolalka qaarkood waxay ka imanaysaa gabadha mucaaradadeeda ya waxaas iyo waxaas la sameeyay weligaaba waxaasaa tiraahdaa oo soco maye garba inay garbiso isaga garabka ku qabato isla sinto ya waxaan sida ay yiraahdeen yani reer galbeedka waa la siman yahay quality ya waana nonsense iyaga xaggooda xitaa kama jirto laakiin dadka rabaan in mujtamaca lagu baabi'inaya hadda ka horba etiyadii waxaan aqriyay gabar looyaradaho maraykan waxay qortay kitaab la yidhaaha equality trap equality trap masyad waxay u bixisay trap yani meesha bahalka loo dhigo oo maaragtay uu ku dhaco lagu qabto yaa wax nalo naloo dhigay waay tiri dabin naloo dhigay waayo equalityga la sheegayo ya because anaa layga rabaa ina xamli anaa layga rabaa irdaac anaa layga rabaa maxay ahayd arrintaasina waxay ku dhacday igu dhalatay bay tiri maalin anagoo soconnaa ayaa san francisco bay yani hashan bridgekan dheer yaa wuxuu noqday jam ninkiina waan kala tagnay waa looyaro waa professional so professional waa la kala madaxaa laisku dhiftay waa simanaha la yiri waa la kala tegay caruur baa laba jirta ka caruurtii iskuolka inaan kasoo qaado way anaa haysta iskuulka inaan kasoo qaado ay tiri five o'clock caruurtii meeshaan kasoo qaadi lahaa jam ba ay qabsaday maalintii o dhan baan meeshii ku jiray seven o'clock eight o'clock baan imi eight o'clock markii ay waayeen kuwii meesha xiri lahaa oh, seven o'clock ah, eh, aabahoodaa la wacay oh, aawey eh, qoftii ah, aniga saa ula imanay aabahoodaa la wacay wa kaxeeyey dacwad buu igu taagay uu leeyahay qoftan waa qof dayacday caruurta ma kaargarayn karto ma waxayn karto mushkilad baan qaabta marka waxay tiri equalitygii la sheegaya awe anigaa mas-uula anigaa laga rabaa inaan soo shaqaysto anaa laga rabaa caruurta in hayo ya anaa laga rabaa haddana daryeel haddana hadhow jamiic iltizaamaadkii ninku fuulaya baa lay saarayaa marka waxaan kasoo wadaa waxaa equality waxaa kaba jireen gabadho haddii ay marka tanaafus la gasho ninkeeda tartan gurigaas ma jiri karo eh, laba nin hadday ku noqdaan guriga ya laba nin laba nin guri ma wada joogi karaan laba nin guri ma wada joogi karaan guriga nin iyo xaaskiis baa wada joogi kara taasaa ilahay ugu talagalay ya nin iyo xaaskiis walirijaali calayhina daraja daraja daacad ah ay ku leeyihiinna ay kaga sareeyaan oo ku hogaamiyaan laakiin laba siman ma wada joogi karaan guri gurigaas ma jiri karo gabdho waa inay aada u ogaadaan arrinkaas oo maxaa haddaad diiddo maxaa dhacaya dabcan adiga laftigaagu dhibaataa kusoo gaaraysaa ninkan waa fudud yahay intuu iska baxaabuu guriga iskaga tegay waay haye maradaa u tuurtay bustaha u tuurtay sida hadda la sheegaayo meelaha ka dhaca busti waa soo qaada banaanka u baxatay boolisaa u wacday kamya qaad iga kaxay haye labadii caruuraha saddex caruura ku daba ordaysa u kaaga tegay banaanku u baxay islaam kale u iska guursaday ama meeshaba waa ka tegay xaggaasu ku dakeynaya adiga maxaa kusoo gaaray xoogaa yaraa ku sabri kari weyday laakiin roblemka kaleo ka dhashay fiiri ma qiyaasta hadda waxaad ka qaylinaysaa oo dhibaato kuwaa soo gaartay adiga keligaa nin la-aan waa saddex caruura waa jiidaysaa nin kasta oo kuu yimaadaa wax xun hadduuyan dooni eh, some kind of interest caruurtan iyo kuguma imaanayo kulamana jiidaayo ilaa man raxim allah waa naadir saddex caruur afar caruuraad jiidaysa ya ma garat haye daryeelkooda lagaa rabaa dharka u geli huwi kori cunto sii school gay ka soo celi ya sabti iyo axad buu ku imaanayaa markii baarta la yidhaha haye sabti iyo axadda waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi eh, caruurta horta soo warwareeji sasa had ku imaanaya carruurta meelahu soo wareejinaya jibs bu soo siinaya soo celinaya soo celiya all the day adigo kala bax meeshaan rabto kala bax waa nin la-aan baad noqotay daryeel la-aan baa tahay guri baa keligaa ka madowdahay caruurtii carruurtii u kaxaysa ma taqaanin okay caruurtan aabana ma haystaan hooyadina waa dhiban tahay keligeed waaye intaasoo dhan waxay ka dhalatay isu sabrid la-aan ama madaxoo la isku qabtay koralka qaarkood walyar waa la sameeya eh, waxaa ka mid a ah inaadan dalabaadka eh, ku badin waxaa ka mid a ah inaadan cinaadin waxaasoo dhame daacadaasay ka dhalanayaan daaca bilmacruuf daacadu sideedaba waxa wey bilmacruuf wax aad karahsanaysa ad ku adeecaysa mar haddaanay macsi ahayn shay aad karahsanaysa ad ku adeecaysa maxaas noloshaan u socoto ilaahay baa dejiyey ilaahay baa dejiyey marka sistemka ilaahay noo dejiyey haddaynu ka tallawnayo akhwaani dhibaata ka dhalanaysa intaas baan eh, kusoo eh, aruurin lahaa eh, in haddii la rabo guryahan inay jiraan ama guurkeenu u noqdo guur naajixa ah, awalan waa inaan horta dariiqii fiicnaa u marnaa oo saxda ah oo sharciga ahaa marka hore rag iyo dumarba markii lasoo galo gudaha lasoo galana waa inaan tiirarkaas ku dhisnaa oo maxabo iyo jacayl iyo kalgacal waa inaan ku dhisnaa naxariis labada isu naxariisanayaan waa inaan ku dhisnaa cishro wanaagsan oo ninku uu mas-uuliyadiisa uga soo baxo u sabro gabadha u dulqaato u naxariisto hadalkeeda maaragtay waxyaalo badan oo dacfiga iyo bani aadamka ay leedahay gaar ahaan dumar ahaan ay u leedahay aanu la guran eh, inuu maaragtay eh, cishro wanaagsan uula yimaado gabadhana inay ninkeeda adeecdo oo ka dambayso gadaashiisa taagantaha hortiisa aanay socon ayaa loo baahanya saas hadday noloshu ku socoto nolosha islaamiga ahayd oo saxda ahayd oo fiicnayd oo ciyaal fiicanna ay ku kori lahaayeen guri maxabo iyo mawado leh kala dambayn iyo ixtiraam iyo isade leh markaa waxay la rajeynaya caruurta ku koraysaana inay noqdaan caruur ku kora haddii kale darar baa ka dhalanaya dhibkaan sheegnay baa ka dhalanaya single father iyo single mother iyo caruur dhexda ku luntay oo labadii midna aan ka maarmi karin haddii xataa ay noqoto noloshu in la kala tago waa in ixtiraamkii iyo isqadarintii iyo xiriirkii caruurta maslaxadooda ahaa waa inay meesha taallaa wanaagii ka dhexeeya labadan qof waa inaan la ilaawin walaa tansaw alfadla baynakum oo labada qof ay ka tashan karaan ilmahooda wada xiriiri karaan mid walbaba ilaahay dhinaciisu u qani yeelayaa laakiin haddii wax ka dhexeeyaan ilma ka dhexeeyaan laabudda hadal waa ka dhexaynaya xiriir waa ka dhexaynaya wada tashi waa ka dhexaynaya caruurta maslaxadooda intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo sirta ugu dambayntii waxaan leeyahay laba kelmadood ragga waxaan leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi الrijaalu qawaamuuna calى الnisaa ma dhihin sheekh noo yani sheekh iyaga ah sheekh xasan ayub la dhihi jiray raxmat ullahi caleyh iyo wuxuu dhihi jiray ilaahay ma oran الذkuuru qawaamuuna calى اlإnaafi walakina qaala الrijaalu qawaamuuna calى الnisaa وهناك فرق بين الذكر وبين الرجل lbka inaad tiraahdo iyo inaad tiraahdo rajul في فرق gabadhu waxay u baahan tahay nin bay u baahan tahay ya qof dumar ah oo guriga la joogta uma baahna ama lab iyo dhadig inay noqdaan uma baahna rajul mas-uuliyo waa rujulo waa shahaamo yani arrimo gaara ah bay rujuuladu leedahay luqada carabiga marka kelimatu rajul wa jaa min aqsa lmadinati fi rijaalu yuxibuna an yataaharu ah, rijaalu la tulhiihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllahi rijaal rijaal ya ah, rijaal min almu'miniina rijaalu sadaquu ma caahadu اllaha marka guriga hadday noqdaan dakar iyo untha hadday noqdaan lab iyo dhadig guriga u burburaya waa inay noqdaan rajul iyo imraa sal llahu ala nabiyina mxamedi wala